بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد علم وحين هلكا بلابينا كان وأخواتها nawaasikhdii baynu bilaabaynaa mubtadihi iyo khabarka markaynu ka soo baxnay nawaasikh baa jirta mubtadihi iyo khabarka dusha ka gasha waa saddex qaybood qaybta koobaad waxaa la yidhaahdaa waa tarfacu lmubtade mubtadaha way rafcin tarfacu lmubtadaa watanib abra baa laidhaha qaybta koobaad tarfacu mubtadaa wa tansibu اkhabra mubtadahana way rafcini khabarkana way nasbin qaybta waa kaana waa akhawaatuhaa markaa kaana waa akhawaatuhaayo cashirkeennan maanta ah ayaynu sidaa u gelaynaa kaana waa akhawaatuhaa weeyaan qaybteennan qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa waxawey tansibu mubtadaa mubtadihii bay nasbin waa tansibu mubtadaa oo mubtadihiiba ay nasbinaysaa wa tarfacu lkhabara khabarkiina way rafcini qaybtaana waxaa la isku yidhaahdaa ina waakhawaatuhaa baa la yidhahda waa cashirkan cashirka ku xiga ayay noqonaysaa insha allahu tacaala ina waakhawaatuhaa qaybta saddexaadna tansibuhumaa macan baa la yidhahda tansibuhumaa macan tansibuhumaa macan mubtadihiina way nasbin isla khabarkiina tansibuhumaa macan mubtadiya khabarkaba way nasbin qaybtaana waxaa la yidhaahdaa danna wa akhawaatuhaa baa la yidhah danna wa akhawaatuhaa danna iyo akhawaadkeed waa nawaasikh markaa haddaba culima markaynu sidaa u eegno eeg qaybta hore ee kaana wa akhawaatuhaa laysku yidhah waa saddex iyo toban saddex iyo toban kuba waa ficilo qaybta labaad ee ina wa akhawaatuhaa laysku yidhaahdaa waa lix lixduba waa xaraf way kala duwan yihiin saddex iyo tobankani waa ficil lixdanina waa xaraf qaybta u hoosaysa waa sagaal eedanna waa akhawaatuha sagaalkuba waa ficil haddaba waxaa la ogaaday kaana wa akhawaatuhaa saddex iyo tobankaasi faacil uma baahna ee mubtadiya khabarunbay u baahan yihin iyagoo ficil ah ayayna faacilba u baahnayn qaybtanina waaba xarafoo xarafku marka hore faacil qaadanaynin sagaalkan danna waa akhawaatuha aynu leenahay mubtadiya khabarkaba nasbinaya ee mafcuulu awal iyo mafcuulu aani ka dhiganaya faacilbay iyagu u baahan yihiin waay kaga di horta aacil bay la imani aacilka markay rafciyaan bay mubtadihi khabarkii geli markaasay labadiiba ay ka shaqayn doonaan haddaba kaana wa akhawaatuha waa saddex iyo toban ficil sida aynu tilmaamayno waxa u horaysa kaana oo kaana waxa weeyi waa ficil naasikha weeyi asbaxa ayaa ku xigto ka saddexaad ah adxaa ayaa ku xigo oo ka eh, adxaa ayaa ka saddexaada amsaa ka lixaad waa baata baata ayaa kii lixaada ka toddobaad waa saara saara ayaa kii toddobaada ka sideedaad waa laysa layse ayaa kii sideedaada sagaalaad markaan doonayno culima ka sagaalaad maa zaala baa la yidhahdaa ka sagaalaad maa zaala ayaa la yidhahdaa ka tobnaad maa fatia baa la yidhahdaa maa fatia fatia maa fatia saasaa loogu dhawaaqaya ka tobnaad manfaka baa la yidhaahdaa manfaka manfaka baa la odhanaya kaafkaasaa shidan ka labiyo tobnaad waxaa la odhanaya maa barixa ayaa la odhanaya maa barixa ayaa loogu dhawaaqaya ka saddexiyo tobnaad culima mayla socotiin saddex iyo toban waa maadaama maadaama ayaa ka saddexiyo tobnaad horta waa saddex iyo toban kaa ficil qaybta kaana waa akhawaatuha aynu leenahay haddaba saddex iyo tobankan ficil eeg mubtadiya khabar markay galaan kaana hadday gasho sidaasaa loo qori sidaa ayaa loo qori kaana muxamedun waa mubtadaha kii ahaan jiray qaaiman waa khabarka kii ahaan jiray qaaiman muxamedkaasi mubtade weeye qaaimanna khabar weeye haddaba waxaynu rabnaa ee kaana waa ficilkii muxamedna waa mubtadihii qaaimanna waa khabarkii weeye sidaas ayay inoogu shaqaynayaan oo shaqada ay qaadanayaan sidaas ayay u shaqayni waxaa laynaga doonayaa saddex sharax oo waafiya ayaa laynaga dooni saddex sharax oo aad iyo aad u muhiim ah ayaa laynaga dooraya oo lagama maarmaan ah ayaa la rabaa inaynu halkan ku tilmaano ama se aan ku cadayno saddexda sharaxee laynaga doonayaa jumladan baa saddex eri ka kooban waa kaana muxamedun qaa'iman kaana wuxuu ahaaday muxamedun muxamed qaa'iman mid taagan buu ahaaday haddaa culima u fiirsada ereyga ihi sharax dhammaystiran buu iga rabaa waa ficilkii ereyga muxamedihina waa mubtadaha kii ahaan jiray oo sharax dhammaystiran buu iga rabaa ereyga qaa'imanihina sharax dhammaystiran buu iga rabaa saddex cashir buu cashirkaasi u suubadaa hadda iminka tiradii baan qoranay ka koobaad baan bilaabaynaayo wuxuu sharax leeyahay aynu arki doonaa waa saddex iyo toban ficil markaa tira ahaan saddex iyo tobankaa ficil waxaa la yidhaahdaa biictibaari shuruud saddex bay u qaybsamayaan wax camal falaya shardi la'aan waa sideedda hore iyo wax camal falaya camalkan inuu ma ka hormaro inuu nafyi ama wax shabahay ka hormaro waa afartaa ku xiga sagaalaad ilaa labiyo tobnaad waa afar ficilo markay camal falayaan ay mubtadiya khabar dusha ka gelayaan waxaa la shardiya inuu nafyi ka horeeyo ama nafyi wax shabahay uu ka horeeyo iyo in la shardiyo maa masderiya darfiya inay ka horayso oo daama ah saddexdaasaa loo kala qaadaa biictibaari shuruud waxay u qaybsamayaan kaana ficilku wuxuu u qaybsamay saddex qaybood wax shardi la-aan shaqadan qabanaya waa sideedaa hore iyo wax la shardiyo nafyi iyo wax shabahay inuu ka horeeyo waa afartaa iyo wax la shardiya maa mistriyade ficili ka horeysa waa daama biictibaari shuruud saddex bay u qaybsameen xagga tasarufka iyo jumuudka marka la eegana saddex bay u qaybsamayaan tasarufka iyo jumuudka waxaa looga jeedaa tasaruf iyo jumuud qayb baa lagu odhanaya waa mutasarifoo maadi bay leeyihiin oo mudaaric bay leeyihin oo amar bay leeyihin waa toddobada hore toddobada hore maadi bay leeyihin oo mudaaric bay leeyihin oo amar bay leeyihin iminka kaana waa maadigii mubtadii khabar buu u baahan yahay yakuunu waa mudaaricii mubtadiya khabar buu u baahan yahay kun waa amarkii mubtadiya khabar buu u baahan yahay asbaxa waa maadigii mubtadiya khabar buu u baahan yahay yusbixu waa mudaaricii mubtadiya khabar buu u baahan yahay asbix waa amarkii mubtadiya khabar buu u baahan yahay wahaakadaa mid kasta sidaasaynu uga shaqaynaynaa haddaba toddobada hore mutasarif taama baa la yidhaahyo maadi bay leeyihiin oo mudaaric bay leeyihiin oo amar bay leeyihiin waa toddobada hore markaynu soo qaadanno saddexdaa afartaa markaan soo qaadanno ku xiga afartaa laysadaa sideedaad waan ka booday toddobada hore waa mutasarif taama afartaa ku xigaana waa mutasarif naaqisaho maadi bay leeyihiinoo sidan qorani waa wada maadi mudaaricna way leeyihiinoo yazaalu iyo yaftau iyo yanfaku iyo yabraxu baa la odhanaya mudaaric iyo maadi bay leeyihin laakiin amar male zaalo amarkeega ka sheeg laguma odhanayo oo fatia amarkeega sheeg laguma odhanayo oo infaka amarkeega sheeg laguma odhanayo oo barixa amarkeega sheeg laguma odhanayo wahaakada waxaa la odhanaya mutasarif naaqisa afartaana la odhan toddobadaasina waa mutasarif taama layse oo ka sideedaada iyo maadaama oo ka saddex iyo tobnaada labadaa ugu dambeeye ee labadaas qaybood ugu kala dambeeya jaamid baa la yidhahdo maadi mooye wax kale male laysa iminka mudaaric male oo amar male daamana maadi mooye wax kale male haddaad tidhaahdo daamada mudaaricihi waa sile ee yaduumu laleeyahay yaduumudaasi waa baab kale baabu kaana waa akhawaatiha kaana iyo akhawaadkeed ayaynu halkan ku arkaynaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa afcaalu naaqisa afcaasha naaqisada abaa ah lagu magacaabaa wanaasikha afcaasha naasikhada ana waa lagu magacaabaa tacriifuhaa haddaynu tilmaanno wa camaluhaa shaqadeedana aynu raacino alficlu ficilka annaaqisu naaqiskiihi huwa isagu maa yadkhulu waa ka gelaya cala almubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka ayuu labadaasu dusha ka gelayaa alficlu ficilka annaaqisu naaqiskiihi huwa isagu maa yadkhulu waa ka gelaya cala mubtadai mubtadaha iyo wlkhabari khabarka ayuu gelayaa mubtadihiiy khabarka ayuu ficilka naasiku galaa ama naaqiku ayuu galaa fa yarfacu wuu rafcini alawala ka hore mubtadaha ah tashbiihan lahu isagoo ku shabahanaya bilfaacili faacil mubtadihii wuu rafciyey sidii faaciloo kale isagoo ka dhiganaya wayansibu wuu nasbinayaa alaakhira ka dambana wuu nasbinayaa ka dambeeyana tashbiihan isagoo ku shabahaya lahu isaga bilmafcuuli bihi sida naxw kaana cumaru cumaru wuxuu ahaa caadilan nin cadaalada ku fiican ayuu ahaa ficilka naasikhihi waa kaana mubtadihii ismiga hadda noqdayna waa cumar khabarkiina waa caadilan wayusamaa waxaa lagu magacaabaa almubtadau mubtadaha waxaa lagu magacaabaa bacda dukhuuli kaana kaani intay gashay kadib iyo wa akhawaatiha akhawaadkeegu calayhi dushiisa isman ismi lahu kaanada u sugnaaday waalkhabaru khabarkana waxaa lagu magacaabaa khabaran khabar lahu kaanada u sugnaaday cadadu kaana wa akhawaatiha kaana iyo kuwa lamidka a tiradooda cadadu kaana wa akhawaatiha kaana iyo kuwa lamidka a tiradooda ayaynu halkana ku arkaynaa cadadu kaana wa akhawaatiha kaana iyo kuwa lamidkiihi alaaata cashara ficlan waa saddex iyo toban ficil saddex iyo toban ficil weeyi wahiya kaana weeyi wa asbaxa weeyi wa amsaa weeyi wa adxaa weeyi wa baata weeyi wa saara weeyi wa dallo weeyi wa leyse weeyi wamaa zaala wamaa barixa wamanfaka wamaa fatia wamaa daama saddex iyo tobankiiba wa kuwa macaaniha macaanidooda idaa kaanat markay tahay naaqisatan mid naaqisa markay tahay kaana kelmadda kaani'ihi tufiidu waxay faa'iidaysaa itisaafal ismi ismigoo ku sifoobay bilkhabari khabarka ismigoo khabarka ku sifoobay kamaa fii qowlihi tacaala sida ilaahay qowlkiisaoo kale ku sugan wa kaana allaahu alle wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi dheeraada leh xakiiman oo haddana falsan kaana waa ficilkii naasikha ahaa allaahuna waa ismigeegii caliimanna waa khabarkeegii amsaa kelmadda amsaa'ihi tufiidu waxay faa'iidayna itisaafa smiha ismigeega oo ku sifoobay bikhabarihaa khabarkeega filmasaa'i xilligii galabta sawaaun waxaa isku mida akaana ha ahaado calaa jihati اlihbaati sida ihbaat am bijihati nafyi ama jihat nafyi asbaxa ficilka asbixiihi tufiidu waxay faa'iidayni iyaduna itisaafa smihaa ismigeegoo ku sifoobay bikhabarihaa khabarkeega fi sabaaxi xilligii subaxda adxaa kelmadda adxaa ah tufiidu waxay faa'iidayni itisaafo smihaa ismigeegoo ku sifoobay bikhabarihaa khabarkeega fiduxa barqinkii dallo kelimada dalli'ihi tufiidu waxay faa'iidayni itisaafo smihaa ismigeegoo ku sifoobay bikhabarihaa khabarkeega fii waqti dilli xilli hadhku uu jiro wadaalika yakuunu nahaaran wadaalika kaasi yakuunu wuxuu ahaanayaa nahaaran xilliga maalinta oo qura uunbuu ahaanayaa baata waa lixaad tufiidu waxay faa'iidayni itisaafo smihaa ismigeega oo ku sifoobay bikhabarihaa khabarkeega ayuu ku sifoobay waqtalmabiiti xilligii mabiidka ahaa ayuu ku sifoobay oo wakhtigii mabiidka ahaa ayuu ku sifoobay wadaalika kaasi yakuunu wuxuu noqonayaa leylan habeenkii ayuu noqonayaa oo kaasina habeen uunbuu noqonaya waa qodobka lixaad qodobka toddobaad markaynu doonayno saara weeye tufiidu waxay faa'iidayni saari taxawula shayin shay iska bedelay min xaalin xaalad buu iska bedelay ilaa xaalin xaalad kale ayuuna iska bedelay saara waxay faa'iidaysaa shay xaalad iska bedelay oo xaalad kale isku bedelay ayay faa'iidaynaysaa ow amase maa bimacnaaha ama kaa aan tilmaannay wax la macnoa ayay faa'iidayni ka sideedaad waa laysa macnaaha macnaheegu annafyi waa diiddo filxaali xilliga markaa taagan wax la diidayo oo fa hiya iyadu mukhtasatun waxay khaas ku tahoo lagu khasisay binafyi lxaali waxa markaa dhacaya in la anfiyo ilaa idaa quyida marka lagu qaydayo bimaa yufiidu wax faa'iideeya almudiya maadinimo aw ilistiqbaala ama istiqbaal mooye oo fatakuunu waxay noqoni limaa quyidad bihi kii lagu qayday sida lastu saa'iman maanan soomanayn amsi shalay hadda ma soomani ma aha amsi shalay walastu saa'iman ma soomi maayo hadan berri lastudaasi mustaqbal buu macnaheegu noqonoo hadan baa la socotaa kelmadda sagaalaad waa maa zaala tufiidu waxay faa'iidaysaa mulaasamata ismihaa ismigaygu inuu laazimayo likhabarihaa khabarkeega sida maa zaala kama zuulin almucallimu mucallimku shaarixan inuu sharxayo adarsa cashirka inuu sharxayo maa fatia tufiidu waxay faa'iidaysaa mulaasamata ismihaa ismigaygu inuu laasimayo likhabarihaa khabarkeega bixasabi zamaniha zamankeega xisaabtiisa kiyo loo eegayo qodobka koob iyo tobnaad maa barixa waa kelmadda maa barixa ah tufiidu waxay faa'iidaynaysaa mulaazamata smihaa ismigeega oo laazimaya likhabarihaa khabarkeega xasba zamaniha zamankeega kiyoo loo xisaabayo manfaka kelmadda manfakaa waa qodobka labiyo tobnaad tufiidu waxay faa'iidaynaysaa mulaasamata smihaa ismigeega oo laasimaya likhabarihaa khabarkeega ayuu laasimaya xasba zamaniha zamankeegu kolba siduu yahay ka saddex-iyo tobnaad waa kii ugu dambeeyey waa maadaama kelmadda maadaamaa tufiidu waxay faa'iidayni istimraarati saaf ismihaa ismigeyga ku sifowgiisu inuu joogto yahay bikhabarihaa khabarkeega uu ku sifoobo fa macnaa qowlihi tacaala ilaahay qowlkii macnihiisu haddaba waxa weeye wajacalanii ilaahaybaa iga yeelay mubaarakan la barakeeye buu ilaahay iga yeelay aynamaa kuntu meel kastoon joogo wa awsaanii wuxuuna ii dardaarmay bisalaati salaad iyo wasakaati zako maa dumtu intaan daa'imsanahay xayan mid nool ay awsaanii bihimaa labadoodaasuu ii dardaarmay muddata xayaati maa dumtu taasaa masder iyo daraf lagu awilayaa waqad takuunu waxay noqon kartaa kaana iyo wa amsaa iyo wa asbaxa iyo wa adxaa iyo wadalla iyo wa baata ficiladaasi bimacnaa saara saara macnaheega ayay noqonayaan wa in kaana hunaaka halkaa haddii ay jirto qariinatun qariino hadday jirto qariinada oo tadullu ku tusaysa calaa annahu laysa almuraad waxaa looga jeedaa inuuna ahayn itisaafa almusnadi ilayhi musnadu ilayhiga inuu ku sifoobo bilmusnadi fii waqtin makhsuus wakhti gaara oo mima tadullu calayhi waxay ku tusaysaa haadihi alafcaal ficiladani waxay ku tusayaana ficiladani wa minhu waxaa ka mida markaa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa ayaa ka mida fa kaana min almuqraqiin ilaahay markuu leeyahay kaanadaa macnaheegu waa maxay waa bimacnaa saara fa saara min almuqraqiin way kuwii la qarqiyay saara wa qowluhu tacaala baa ka mida ilaahay qowlkiisa faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan ilaahay markuu leeyahay faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan markuu ilaahay leeyahay asbaxtum waxa weeye macnuhu ay sirtum waxaad ahaateen binicmatihi bisababi nicmatihi nicmada aawadeed ikhwaanan kuwa ku walaaloobay ay sirtum wa qowluhu tacaala alle qowlkiisa ayaa ka mida fadallat acnaaquhum lahaa khaadiciin fadallat ay saarat waxay ahaatay acnaaquhum qowrahoogu lahaa darteed khaadiciin ay saarat wqowlihibaa ka mida waqowluhubaa ka mida iyo ninka iyo qowlkiisa ayaa ka mida waqowluhu ilaahay qowlkiisa waqowluhu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa bushira marka axaduhu midkood bilunaa dhadig dalla bimacnaa saara dalladaasi waa bimacnaa saara dalla wejhu wejigiisa ayaa noqonaya muswadan mid la madoobeeyey wa huwa kadiimun oo aad u murugaysan ama muswadan mid madowa wa kadiimun oo murugaysan ay saara dalladaasaa saara la macnoa kolkaa culima waxaan tilmaannay macaanida ficiladan ayaynu tilmaannay waxaynu nidhi sideedaa kaana ayaa hogaamiso kaanaa lagu macneeya iminka kaana wuu ahaaday asbaxa wuu waaberiistay odhan maysid haddaad tidhaa asbaxa wuu waaberiistay taan bay kaa noqoni keenanba ma aha qur-aanka mar yar baa la arkay in yar baa la arkay adxaa kaana unbaad ku macnayni kaana wuxuu ahday asbax wuxuu ahday adxaa wuxuu ahday amsaa wuxuu ahday u galabaystay odhan maysid dalla wuu ahday baata wuu ahday saara wuu ahday laysada unbaa maa kaana ah maa laysa ma ahaan unbaad odhanaysaa intaa kaanaa hogaamisa afartaa kale afartaa kale min sagaal ilaa labiyo tobanna maa zaala ayaa hogaamisa maa zaala kama zulin maa fatia kama zulin manfaka kama zulin maa barixa kama zulin lanabraxa calayhi caakifiin maxaad ku macnayn lanabraxa ilan waa mudaariceegiye lanabraxa ka zuuli mayno maa fatia talaahi taftau tadkuru yuusafa taftau ilan waa fatia mudaariceegiye maxaad ku macnayn tallaahi baan ku dhaartee taftau kama zuulaysi tadkuru yuusufa waa maa zaala kama zuulin un wey maadaama ayaa goonideeda ah haddaba bal ficiladani eeg waa saddex iyo tobankaa ficile aqsaamuhaa biictibaari shardi ila eeg saddex iyo tobankan ficil ilan waxaynu nihi saddex cashir bay ku haboonyihin in kaana gaar loo sharxo ficilada naasikae saddex iyo tobanka ah cadad ahaan waa saddex iyo toban camal ahaanna waa tarfacu lisma watansibu lkhabara masaladaasi laskuma khilaa layskuma waafaqina basliyiinta qabta kuufiyiintu waxay qabaan kaanadani khabarkunbay nasbisaa amaa mubtadihii marka horeba marfuuc buu ahaayo haddana hadduu marfuuc noqday waa kii uu marka hore s watay unbu haddana wataabay leeyihiin laakiin kuufiyiinta waxaa loogu jawaabay afcarabiga lama arag ficil wuxuu nasbiyaa ilan iyagu waay kaanadu qaa'imkanunbay nasbinaysaa kan marfuuciina waa mubtadi marka horeba marfuuc ahaa bay leeyihiin kolka waxay ka jawaabi kari waayeen ficil wuxuu rafciya waa la arkay waa interansitive markuu laazim yahay faacilun buu qaataa ficil waxna rafciya waxna nasbiya waa la arkay miyaad af carabiga ku haysiin kuufiyiinay baa la yidhi ficil wuxuu nasbiya wuxunbuu nasbinayaa kaniye way ka jawaabi kari waayeen masaladaasay kugu daayeen haddaba eeg ficilada naasikha ah saddex iyo toban weyi baynuni tiri ahaan camal ahaanna wa tarfacu isma watansibu lkhabara baynu nihi macno ahaanna qaabkaa ayay u kala leeyihiin baynu nihi shuruud qayba ahaan haddaba eeg dhowr jeer bay qaybsamayaan biictibaari shuruud waxa la idhaha sideeddaasi mubtadiya khabarka waxay dusha ka galaan shardi la'aan ogaan baan dhinac iskugu mariyey sideeddaasi mubtadiya khabarkay dusha ka galayaan wax shardioo loo xidhayaana ma jiro afartaa sagaal ilaa labiyo tobanna waxaa markay mubtadiya khabar dusha ka gelayaan loo shardiya inuu nafyi ka horeeyo ama mmaha ha ahaado ama laa ha ahaado walaa yazaaluuna oo kale ama lan ha ahaado la nabraxa oo kale adu inuu nafyi ka horreeya ama wax shabahay daamadaa u dambaysana maa masderiya darfiya inay ka horrayso ila eeg haddaba aqsaamuha waa qaybaha ficilada biictibaari shardi xagga shardiga marka la eegayo tanqasimu way u qaybsamaysaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood qismun qayb yacmalu camal samaynaya haada alcamala camalkan bilaa shardin shardi la'aantii shardi la'aantii ayuu camal samayni wacadaduhu tiradiisu amaaniyatu waa sideed sideed baa kolkaa bilaa sharina waaba sideedda halkaa ku qoran sideeddaasi waa bilaa sharin qismun qayb yacmalu camal samaynaya haada alcamala bilaa sharin wacadaduhu tiradiisu amaaniyatu waa sideed wahiya iyaduna kaana weeye wa asbaxa weeye wa amsaa weeye wa adxaa weeye wa baato weeye wa saara weeye wa dalle weeye wa layse weeye iyo qismun qayb yacmalu camal samaynaya haada alcamala camalkan bishari taqadumi nafyi nafyi inuu ka hormaro shardin la shardinayo ow shibhihi ama wax shabahay waa afartaa sagaal ilaa labiiyo toban wahiya maa zaala wey wamaa barixa wamaa fatixa wamanfaka iyo qismu qayb yacmalu camal samaynaya haadalcamala camalkan bishardi taqadumi maa maa inay ka taqadumto oo la shardinayo masderiyatin masderiyaa wa darfiyatin iyo darfiya maa masderiya darfiya inay ka taqadumto wahiya maadaama wey saddexdaasay u qaybsameen xagga shuruudda markaa aqsaamuhaa biictibaari tasarufku cadamihi saddex iyo ficil xagga tasarufka ayaa la eegaya tasarufku waxa weeye inuu ficilku maadi leeyahay uu mudaaric leeyahay uu amar leeyahay oo hadda intuba way shaqaynayaane la soco iminka maalan waxa la yidhaha toddobada hore waa mutasarif taama baa la yidhaha mutasarif taama saddex bay u qaybsamay mutasarif taama mutasarif naaqisa iyo jaamid waxa la yidhaha toddobada hore markii aan qorayay ogaan baan isku raacsaday toddobada nambaree hore waa mutasarif taama mutasarif taama waxaa loo yaqaanaa saddexdii ficil bay leeyihiin maadi way leeyihiin oo toddobadaniba hadda waa wada maadi mudaaric way leeyihiinoo toddobadaba waan mudaaricayn karnaa kaana maxaan ku mudaariceeya yakuunu asbaxa maxaan ku mudaariceeyaa yusbixu ilan hadduu maadi afar xaraf yahay maadigu mudaarica in la godaa waajiba xarafka koobaad isagoon majhuulahayn asbaxa waa afar xaraf xilliga mudaarica waa qasab inaad godaa ka koobaad asbaxa yusbixu fa subxaana xiina tusbixuun eg inaad godaa waa qasab weeye wixii afar xarafaba asbax waa yusbixu adxaa waa yudxii amsaa waa yumsii dalla waa yadalu baata waa yabiitu saara waa yasiiru laysa inaga daa toddobadaa horun baa mutasarif taama baan idin idhi oo maantina way leeyihin waa kan qoran mudaaricna waa aniga sheegay amarna way leeyihiin kaana amarkeygii waa kun asbaxana waa asbix oo ba'daasa kasra qaadanaysa xadaasina way reebi adxaana waa adxi oo xadu ku joogsan xadfu xarfulcilla ayaa lagu binayni amsaana amsi oo siinku ku joogsani dallana waa sidanun amarkeegu dalla ahaw baatana waa bid saarana waa sir kolkaa toddobadaa ficil ee hore mutasarif taama baa la yidhaha waxay ka dhigan tahay maadi bay leeyihiin oo mudaaric bay leeyihiin oo amar bay leeyihiin waxaa ii soo hadhay afartan sagaal ilaa labiyo toban sagaal ilaa labiyo toban afarta oo mutasarif naaqisa baa la yidhaha mutasarif naaqisa macnaheedu waxa weeye amar male amar male laakiin labadii ficile kalun bay leeyihiin maadi way leeyihiin oo sidan qorani waa maadi afartaba afartuba mudaaric way yeelanoo yazaalu bay taa ad ku mudaaricayni walaa yazaaluuna mukhtalifiin fatiana yaftau baad ku mudaaricayni tallaahi taftau tadkuru yuusufa infakana yanfaku baad ku mudaaricayni maa yanfaku acdaau lislaami yakiiduuna lah barixana yabraxu baad ku mudaaricayni lanabraxa calayhi caakifiin afartaasi amar male laakiin waa mutasarif naaqisa labaa ii soo hadhay gruubkaa kii ugu dambeeyeoo layseah iyo gruubkan kii ugu dambeeyeoo maadaama labadaana jaamid baa la yidhaahdaayo jaamidku waxa weeye maadi mooye xataa mudaaric male inta badan daamada ardaydu yaduumu ka waran bay yidhaahdeen yaduumudu waa daamo kale teenan maaha teenani mudaaric hataa male aqsaamuhaa qaybaheega bictibaari tasaruf xagga tasarufka iyo wacadamihi tasarufka la'aantii marka aan qiimaynayno tanqasimu waxay u qaybsami haadihi alafcaalu ficiladani ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayay ficiladani u qaybsami qismun qayb yatasarafu tasarufaya tasarufan tasaruf taaman dhammaystiran wanacnii waxaan u jeednaa bitasarufi taam tasarufka dhammayska tiran maa yjiiu minhu miduu ka imanayo almaadi maadi iyo wlmudaaricu mudaaric iyo wlmru amar wahiya iyaduna kaane wey waa wey waa wey waa wadalla wabaata wasaara ka labaad waa qismu qayb iyo tasarufu tasarufa iyo tasarufa naaqisan wanacni waxaanu la jeednaa binaaqisi naaqiska maa yajiiu minhu miduu ka imanayo almaadi maadi iyo wlmudaaricu faqad oo keliya oon amarna lahayn wahiya maa zaala wey wamaa barixa wamaa fatia wanfaka wanfaka wamanfaka ba ahayd maabaa halkaa ku jirtay qaybta saddexaad waa qismun jaamidun qayb jaamida laa yatasarafu ma tasarufo aslan gebi ahaanba qaybta jaamidkuma tasarufta jaamidku asal ahaanba jaamidkuma tasarufayo waa qismun jaamidun wanacnii biljaamidi waxaan uga jeednaa maa yalzamuka laazimaya xaalatan waaxidatan xaalad qura wahiya layse iyo maadaama labadaa ficil wey layse iyo maadaami waa xaalad qura ayay laazimaan haddaba culima haddana saddex iyo tobankani way qaybsamayaan saddex iyo tobankani waxay u qaybsamaan dhinac kale marka la eego bictibaari tamaam wa nuqsaan bay u qaybsamayaan bictibaari tamaam wa nuqsaan bictibaari tamaam nuqsaan macnaheedu waxa weeye eeg ficiladan isagu mubtadiye khabar dusha kama galaan af carabiga weligoodba mubtadiye daba khabarunbay dusha ka galaan mise marar baa jirta ay faacil qaataan oo ay iska daayaan mubtadiye khabarkii taan bay noqonayaan hadday faacil qaataan naaqis bay noqonayaan hadday mubtadiye khabarun dusha ka galaan kolka labay u qaybsamiyo saddex ficil ayaa weligoodba mubtadiye khabar u baahan oon marnaba faacil qaadan karaynin waa ficilka fatia fatia iyo ficilka zaalaa ee ka sareeya iyo laysada dhinaca saddexdaa ficil baa weligoodba mubtadiye khabar u baahan weligood faacil ma qaadato laysadu waa saddexdaa isku xiga sideedaad sagaalaad tobnaad saddexdaa ficil sideedaad sagaalaad tobnaad weligood faacil ma qaataan mubtadiye khabarubay qaadani saddex markaan ka saarno saddex iyo tobankii sow toban soo hadhin tobanka soo hadhay inta badan mubtadiye khabar bay galaan in yar baa la arkay iyagoo faaciluun qaadanaya oo iskaga daayay mansuubkiiba faacil qura uun kolka macnihiina wuu isbedelaya asbaxadani waa beriis bay noqoni markaa markay faacilka qaadanayso adxa aduna waxay noqonaysaa barqinaysi bay noqon amsaa galabaysi bay noqon dalla hadhsi bay noqon macnihii wuu isyara bedelayaa kolka ee kaanadu xasala bay noqoni aayaddan suuraة اbaqare ku jirta ayaa ka mida ah, wain kaana duu cusratin wain kaana duu cusratin wain kaana hadduu ahaado la odhan maayo waayo ereyga ahaanshaha ah, tanaasikha lagu macneeyaa ee eeg naasikha lagu macnaya naasikhu waxa weeye waa mubtadiye khabar bay u baahan taho waxa wax ahaanaya waa mubtadaha wuxuu ahaanayaana waa khabarka haddaan idha kaana muxamedun qaa'iman muxamed muxuu ahaaday kaana muxamedun muxamed he wuxuu ahaaday he mid taagay so wax aan samaynaya maaha haddaba haddaad wain kaana duu cusratin aad macnayso maxaad ku macnayn wain kaana hadduu ahaado he duu cusratin qof culays iyo baahi u saaxiibi hadduu maxay ahaado he awi wixii wahaanaya awi khabarkii ma jiro wain kaana ma odhanaysid hadduu ahaado wain kaana hadduu xasilo wain kaana haddii la helo duu cusratin qof baahan xasilid iyo helitaan labadaa erey baa lagu macneeya laakiin ahaansha laguma macneeyo wain kaana duu cusrati markaynu doonayno aqsaamu kaana kaana qaybaheega iyo waakhawaatiha akhawaadkeed bictibaari tamaami xagga tamaamka iyo wanuqsaan xagga nuqsaanka marka aynu raadinayno tanqasimu waxay u qaybsamaysaa kaana wa akhawaatuha kaane iyo akhawaadkeygu biictibaari tamaami xagga tamaamka iyo nuqsaan markaan eegayno ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kale yihiin qismun qaybtu istacmalu la isticmaalo taamatan iyadoo taama ah taama maxaa looga jeeda ay taktafi waxay ku kaaftoomaysaa bilmusnadi ilayhi musnadu ilayhiga calaa annahu faacilun lahaa inuu faacil u yahay walaa taxtaaju uma baahna ilaa khabarin khabar wahiya iyaduna kaana weeye tatii waxay u iman bimacnaa xasala oo wajada xasala iyo wajada ayay u iman asbaxa tatii waxay u iman bimacnaa dakhala fi sabaax waa beriisigii amsa tatii waxay u iman bimacnaa dakhala fi lmasaa galabaysigii bimanaadabarinaysigi dalla tatii waxa yimid bimacnaa daama wastamara joogtadii baata tatii bimacnaa nazala leylan habeenkiibuu soo degay oo kale ow adrakahu leylu habeen baa haleelay ow dakhala mabiitan gurigiisiibuu galay saara tatii waxa yimid bimacnaa intaqala daama tatii waxa yimid bimacnaa baqiya wastamara infaka tatii waxa yimid bimacnaa infasala wanxalla uu ka soocmay barixa tatii waxa yimid bimacnaa dahaba ow faaraqa intaasi waa tobankaasi waa tobanka la yidhaahdo Ehm, taamay noqon karaan naaina way noqon karaan qismu qaybna tilzamu waxay laazimi annaqsa naqsiga annaqsigu waxa weeye waa mubtadiya khabarun falam tarid ma soo aroorin af carabiga marka la baadhay taamatan iyadoo taamo faacil qaadanaysa wahiya maa fatia iyo maa zaala iyo laysa saddexdaa ayay kala noqonayaan halkaa waxaa inoogu dhammaaday addan jumladani saddex eray ka kooban tahay kaana muxamedun qaa'iman waxaynu waa in kaanadana gaar loo sharxo oo ficilka ah muxamedkaoo mubtadaha ana gaar loo sharxo khabarkana gaar loo sharxo ficilkiibaa inaga dhammaaday mubtadiya khabarkiibaa inoo dhiman haddaba mubtadiya khabarkan oo dee ismi iyo ahaan jiray maxal mabxath ismukaana waa khawaati haweynaga leh isagu wuu fudud yahayo waa mubtadiya axkaamtiisa aan soo barannay oo kaluun wax badan inaga qaadan maayo bal hadda ila eeg laakiin waxaa jira culimo suwar baa cashirkan ka imanaya imika kaana waa akhawaatuha imisay noqdeen saddex iyo tobanki yaa mutasarif taamaa toddobadaa horaa mutasarif taama aan ku tilmaanay toddobadaa hore mutasarif taamaan ku tilmaanay macnaheedu waxa weeye saddex ficil bay leeyihiin maadi mudaaric amar waxaa lagu darayaa ismi faacil iyo masderna ku dar ismi faacil kaanadani ismi faacil ba kaain kaain baa isna khabar iyo mubtada u baahan eeg master bay leedaho cong cong baa isna mubtadi khabar u baahan shan baa ka imana shan baa saddexdaa ka imanaya toddobadaa shan baa ka imanaya saddexdii ficil iyo ismi faacil iyo mister sow shan igama haysid halkaa ma haysaa afartaa afartaasi labun bay leeyihiin labaa lagu dhufanayaa afartaa toddobadaana shan baa lagu dhufanayaa toddoba shan lagu dhuftay imisay noqotay han iyo soddon baa halkaa ka soo booday caamil han iyo soddon caamil eeg afar laba lagu dhuftayna sideed baa halkaana ka soo booday labadaasina waa sidooda ee sidoodunu qaado waa jaamidin layne sideeddan iskaga darsoo toban ha noqoto shan iyo afartanna iga haysaa ficil caamilka mubtadihii khabarka u baahani waa imisa baabkeenin markaan raadinayno shan iyo afartan an iyo afartankaasa horta cashirkeenani ayuu caamil kaaga baahan yahay oo mubtadiya khabar kaaga baawa an iyo afartan qodob baa kaaga baahan mubtadiya khabar sow han iyo afartan qodob maaha han iyo afartan qodob baa mubtadiya khabar inooga baahan waxaynu u baahannahay waa han iyo afartan qodob han iyo afartan qodob baa mubtadiya khabar inooga baahan han iyo afartankaa qodob waxaa lagu dhufanayaa han iyo afartankaa waxaa lagu dhufanayaa ismiga oo afartana ismiga welibana afartan wuu ka badnaanayaa ismiga afartan baa labiyo toban loo geynaya sida aan dareemi doono ficilka naasikhihii wuxuu inoo noqday shan iyo afartan ayuu inoo noqday ama caamilka naasikhii shan iyo afartan buu inoo noqday waxaa lagu dhufanayaa ismiga oo labiyo kontona ah. shan iyo afartan labiyo konton marka shan iyo afartan iyo labiyo konton labadaa la isku dhufto natiijada kasii dambaysa waxaa lagu sii dhufanayaa khabarka oo shan ah ayaa lagu dhufanayaa shan iyo afartan labiyo konton ku dhufo laba kun saddex boqol iyo afartan shan kusii dhufo khabarkiibaa shan noqonaye koob iyo konton koob iyo toban kun iyo toddoba boqol waa cashirka khulaasadiisu intay noqon karto weeyi inta ay noqon kartee lagu soo khulaasayn karo wey marka caamilka iyo ismiga iyo khabarka intaa la isku sii dhufto waxaynu maraynaa sidaa aan dareemayno naasikhii waxaa inoo dhammaaday ficilkii naasikha ahaa mabxau ismi kaana waakhawaatiha aqsaamu ismiha ismigu intuu u qaybsamayo waa ismun daahirun ismi daahira waa ismu kaana hadda ismun daahirun wa cadaduhu tiradiisu amaaniyatun waa sideed wa haadihi tani bacdun waa qayb min amhilatii tusaalayaashiisa ka mida faxfadhaa iska xifdi tafuz waaad ku waxaad ku liibaani bilfaraa'idi masaa'ilka naadirka ayaad ku liibaani kaana muxamedun muxamed wuxuu ahaaday sadiiqii saaxiibkay waa mufrad munsarifa ismigu wa asbaxa caliyun cali wuxuu noqday mucallimii mucallimkaygii asbaxa caliyun waa mufrad munsarifa baata yuusufu yuusuf wuxuu ahaaday rajulan nin kariiman sharaf leh wa asbaxa am axmedu axmedna wuxuu noqday amiiran amiir buu u noqday liljeyshi ciidanka waxaa inoo muuqda halkaa ficilkii naasikha iyo warkiisii waa mufrad hayru munsarifa kaasina mufrad hayru munsarifa ayuu kaasina inoo noqday sida aan dareemayno mufrad hayru munsarifa ayuu noqday kaasina waa mufrad hayru munsarifa kaana muxamedun muxamed wuxuu noqday sadiiqii saaxiibkay wa asbaxa caliyun calina wuxuu noqday mucalimii mucalimkaygii baata yuusufu yuusuf baa ahaaday rajulan nin kariiman sharaf leh waasbaxa axmedu axmedna wuxuu noqday amiiran liljeish kaana rijaalu raggii waxay noqdeen mujtahidiina kuwa dadaalaya kaana almuslimuuna muslimiintu waxay noqdeen mukhlisiina kuwa daacad ah kaana rijaalu mujtahidiin waa jamcu tagsiir kaana almuslimuunana waa jamc mudakarusaalim kaanat almasaajidu masaajidu waxay noqotay kaiiratan wax fara badan fii madiinatina magaaladeennan abaat waa jamcu tagsiir hayru munsarifa asbaxat ilbanaatu hablihii waxay ahaadeen dawaati sharafin kuwa sharafu saaxiiba fii bilaadina waa jamc muanasusaalim oo albanaat ah maa zaala akuuka walaalkaa kama zuulin mujtahidan dadaale inuu yahay akuuka waa asmaaulkhamse laa usaaxibuka kula saaxiibi maayo maadaama alcaliyaan labada cali intay daa'imsan yihiin yataradadaani ilayka kugu soo laabanaya alcaliyaan waa muane maa zaala almujaahiduuna mujaahidiintu kamayn zuulin yaftaxuuna albuldaana wadannada inay sii furtaan fii cahdi cumara radia allaahu canhu xilligii cumar sideeddaasi ismigii daahirka ah baynu ka soo qaadanay ismun mudmarun waa ismi mudmara afar iyo labaatan buu noqonayaa ismiga mudmarkiihi laakiin waxaynu dareemaynaa afar iyo labaatan inuu noqonaya wa cadaduhu arbacatun wacishruuna damiiran itnaa cashara damiiran labiyo toban damiir min adamaa'ir almutasila ayay ka socotaa itnaa cashara damiiran min adamaa'ir almutasila allatii taasoo hiya iyadu fii maxali rafcin ahayd wa tnaa cashara damiiran labiyo toban damiirna min adamaa'ir almunfasila allatii fii maxali rafcin waa kuwan tusaalayaashoodii kuntu waxaan ahaa shaarixan mid sharxaya lidarsi cashirka kuntu tadaasa ah ismigiiya kunaa waxaanu ahayn masruuriina kuwa ku faraxsan biliqaa'i abiina aabbahay inaan la kulanno kunaa naadaasa ah. asbaxta waxaad noqotay mucaliman jayidan macalin wanaagsan asbaxta tada maa zilti kamaadan zuulin mucalimatan inaad ahaato amsaytumaa labadiinani waxaad noqoteen kariimayni laba sharaf leh kuntum waxaad ahaydeen waaqifiina kuwa taagtaagan kuntuna hablo waxaad ahaydeen saalixaatin kuwa suusuuban caliyun cali kaana wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan ismu mubhamu waa ismi mubhama qaybta saddexaad ee ismiga wa ismu ishaaratin waa ismu ishaare iyo wasmun mawsuul tusaalayaashiisii waan iskaga aamusay ismigaa mubhamka ah laakiin qaybta saddexaad yahay uunbaan kuu sheegay qaybta koobaad ismi damiira buu ahaayo sideeda qaybta labaadna ismi mudmara oo labiyoafar iyo labaatana qaybta saddexaadna waa ismi mubhama oo ismu ishaare ismi mawsuul isnoo noqotay halkaa waxaan kaga baxnay ismigii ayaan bartaa kaga baxnay khabaru kaana wa akhawaatiha kaana iyo akhawaadkeega khabarkeegii baynu halkana ku arkaynaa abarkii dee waa kii shanta inoo ahaa xagga axkaamtiisuna waa tii horeen soo dhiganay uun aqsaamu khabari kaana kaana khabarkeegu intuu u qaybsamayo wa akhawaatiha binadari marka la eego ilaa taqdiimihi in la qadimo cala alcaamili laga qadimo wa tawasudihi iyo in dhexda la geliyo bayna alcaamili iyo walismi haddaba khabarka kaani mar waajib buu kaana uga hormaraya oo kaana lafteeduba ka horaynaya kaana lafteeda ayuu ka horey kayfa asbaxta baan ku odhanaya ama kayfa kunta amsiba kayfa kunta haddaan ku kayfadani waa ismul istifhaam waana khabaru kaana waajib u qadami marna waajib dhexda u geli marna waajib xagga dambe u mari kolka waa khabarkii kaana qaybuhu yeelanayo iclam waxaad ogaataa ana likhabari kaana kaana khabarkeega inuu ahaaday iyo waa sitatu axwaalin li xaaladood li xaaladood li xaaladood buu khabarku leeyahay marka xaggaa booska iyo makaanka laga hadlayo wahiya wujuubu taakhiiri waa wujuubu taakhiir inuu waajib noqdo inuu agga dambe maraa laba masalaan sheegnay isagoo waajib agga dambe u maraya an yakuuna waa inuu yahay icraablismi ismiga icraabkiisa iyo wlkhabari khabarka icraabkiisu jamiican hayra daahirin ku aan muuqanin naw kaana sadiiqii saaxiibkay wuxuu ahaa akhii walaalkay sadiiqii iyo akhii midna xarakadii kama muuqanayso waxa waajiba markaasoo kale inuu kolba ka hore ismi noqdo ka dambana khabar uu noqdo masalada labaad an yakuuna alkhabaru khabarku inuu yahay maxsuuran mid la xasrinayo o la koobayo naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeye wamaa kaana salaatuhum salaadoodu mayna ahayn cinda albeyti beytka agtiisa ilaa mukaa'an foori iyo wa tasdiyatan sacabgaraac mooye wax kale mukaa'an wa tasdiyatan baa khabarkiiya waajib buu dambe u maraylen waa maxsuure labadaa mas'ale ayaa khabarka waajib agga dambe loo marinaya masalada kale waa wujuubu tawasudi dhexdhexaad oo waajiba bayna alcaamili wasmihi khabarka oo kaana iyo ismiga dhexdooda soo fadhiista wa kaana muxamedun qaaiman qaaimkaasoo maalan halkaasoo kala gala weeye khabarkii oo bartanka gala oo welibana gelidaasina ay waajib tahay wadalika kaasi fii naxwi qowlika waa hadalkaagoo kale yucjibunii waxa iga yaabiyey an yakuuna fi daari daarta inuu ku sugan yahay saaxibuhaa ninkii iska lahaa haddaba eeg an yakuuna waa kaanadayde mudaarica ahayd ee naasikha ahayd fi daari waa khabarkiioo dhexda ayuu galay saaxibuhaadan ma haysaa saaxibuhaadaas waa ismigiio xagga dambe maray kolkaa waayo muxuu agga eh, fidaarida waa dheda loo geliyey fidaari waxa dhexda loo geliyey horta kow fidaaridani saaxiibka kama dib dhici karto oo saaxiibkani waa ismigiiyo damiir buu wataa saaxiibuha damiirkuna waxaynu soo sheegnay wax soo socda uma noqdo wax lasoo maray unbuu unoqdaa saasaa fidaari agga hore loo mariyey kama dib haddii agga dambe laga mariyase damiirkii wax soo socda unoqonaya buu noqonaya yakuunana kama hormari karo fidaariyo anta masderiya anta masderiyadiihina waa xarafoo aciif weeyaanoo iyada iyo caamilkeega lama kala dhexgeli karo falaa yajuusu ma banaano fii hada miaali tusaalahan takhiiru lkhabari khabarka in laga dibdhigo can lismi ismiga saaxiibkaa ah lagama dibdhigi karo lianlaa yalzama si uuna uga dhalanin minhu isaga cawdu damiiri damiirka oo u noqda calaa mutaahirin mid dambeeya lafdan wa rudbatan lafdada iyo rudbigaba kama laa yajuusu siduna u bannaanayn an yataqadama alkhabaru khabarku inuu u qadimo calaa an inuu ka qadimo almasderiyati ee masderiyada ah lianlaa yalzama si uuna uga dhalanin taqdiimu macmuuli sila macmuulu hormaray cala almawsuul falam yabqa ma soo hadhin ilaa tawasutu hada alkhabari khabarkan dhexdhexaysigiisa calaa maa dakarna sidaan soo sheegnay mooye masalada kale waa wujuubu taqadumi inuu waajibo inuu taqadum sameeyo cala alficli ficilka inuu ka taqadumo iyo wasmihi jamiican waa khabarkiiyo waajib xagga hore u maraya dalika kaasi fiima idaa kaana alkhabaru waa markuu khabarku yahay mimaa lahu wixii uu u sugnaaday asadaaratu sadaara waxay u sugnaatay kasmilistifhaami sida ismulistifaam oo kale naxwu ayna xageebuu kaana zaydun zayd ahaaday ereygaa ayni waa khabarkii kaana zaydun kaana waa ficil naasikha zaydunna waa ismigii maadaamu khabarku ismulistifaam yahay sadaara yaa u waajibtay ayna kaana zaydun waa wujuubu taqadum calaa ficlihi waa masaladii imisaad markaa wujuubu taqadum calaa ficlihi wasmihi jamiican waa masaladii imisaad masaladii saddexaad weeye u fiirso masalada koobaad khabarka lix xaaladood baan siinay xaaladda koobaad waa wujuubu taakhiir xaaladda labaadna waa wujuubu tawasut bayna alcaamili wasmihi xaaladda saddexaadna waa tanoo wujuubu taqadum calaa ficlihi cala alficli wasmihi jamiican xaaladii afraad halkaan cunwaan ka dhigi lahaa ayaan araabic idhi qodobkaa araabica ma haysaa waa cunwaano waxa weeye waa waa xaaladii afraad waa imtinaacu ta'ahuri ta'ahurka oo mamnuuc noqda canilismi ismiga uu ka ta'ahuro maca jawaasi tawasudi tawaasudka oo bannaanaada bayna alficli ficilka iyo wasmihi ismiga udhaxeeya aw itaqadumi calayhima waxa weeye khabarkanoo eege waa khabarkanoo halkan aan ku qormaynin laakiin laba meelood yeelanaya xaaladda afraad ama halkaa bartanka ayuu gelayaa ama xaggan hore ayuu marayaa labadaasoo wada bannaanaada weeye imtinaacu taahuri waxa mamnuuca un inuu xagga dambe maro can ilismi uu ka maro maca jawaazi tawasud waxa bannaan inuu dhexda galo bayna alficli iyo wasmihi aw itaqadum calayhima ama inuu labadaba ka hor maro wadalika kaasi fiima idaa kaana alismu ismigu markuu yahay weeye mutasilan mid sita bidamiirin damiir yacuudu u noqonaya calaa bacdi alkhabar khabarka badhkii walam yakun hamata halkaana ma aha maanicun min ataqadumi taqadumka waxdiida cala alficli laga hormaro sida kaana fi daari saaxibuha eeg fidaarida halkaa way ku qormi xagga u horaysana way ku qormi waxaad odhan kartaa fidaari kaana saaxibuhaa laakiin xagga dambe ma mari karto ma odhan kartid kaana saaxibuhaa fidaar ma odhan karaysid haddaad sidaa tidhaa waxaa ka dhalanaya cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan warutba wadalika laa yajuuzu ila fii sitti masaa'ila walaysat minha walaa yajuuzu ma bannaana fi lmithaali tusaalahan taakhiiru lkhabari khabarka oo laga dib mariyo can ilismi mas'alada shanaad waa jawaazu tawasutihi isagoo dhexdhexaysanaya baynahumaa labadaa dhexdooda ismiga iyo ficilka ow taahurihi canhumaa ama xagga dambe ka maraya jamiican waa qaa'im maalan halkaa bartanka ku qormaya ama xaggan dambe ku qormaya oo halkaa horese laakiin aan mari karaynin wadaalika kaasi idaa kaana alkalaamu waa markuu hadalku yahay mila qowlina hadalkeenna oo kale hal kaana zaydun zayd miyuu ahaaday sadiiqaka saaxiibkaa hal kaana zaydun sadiiqaka fa fii hada miaal tusaalaha yajuuzu haadaa sidani way bannaan tahay inoo qoran kaana zaydun sadiiqaka hal kaana zaydun sadiiqaka way bannaan tahay wayajuusu waxa bannaan halkaana sadiiqaka zaydun oo sadiiqii khabarkaaba xagga hore soo maraya walaa yajuusu ma bannaana taqdiimu lkhabari khabarka in laga qadimo calaa hal hal waa xarfulistifaam lianna allaha waxaa u sugnaaday sadrukalaam lianna allaha waxaa u sugnaaday sadr alkalaam walaa tawsiidahu dhexdhexaysina ma bannaana bayna hal iyo walficli lianna alfasla baynahumaa in hal iyo ficilka la kala saaraa hayru jaa'izin ma bannaana waa masaladii shanaad masalada lixaad waa jawaazu laxwaal aalaaa saddexda xaaladooda banaanaata waaba tanba tusaalahan qoran saddexda xaaladoodba way bannaan yihiin khabarka halkaa waad ku qori oo kaana muxamedun qaa'iman baad odhan bartankana waad gelini oo kaana qaa'iman muxamedun baad odhan xagga horena waad marini oo muxamedan kaana qaa'imun waad odhan kartaa saddexda xaaladood wax manciyaya ma jiro waa masaladii lixaad jawaazu laxwaal aalaaa تجuز waxa banaan hadihi اumuuru umuurtan aلaaثaةu ee saddexdaa fii naxwi qowlika hadalkaaga oo kale kaana muxamadu sadiiqaka ee yajuuzu fiihi waxa banaan dalika sidan hadda aynu ku qowlnay kama yajuuzu siduu u banaan yahay an taquula inaad tidhaa sadiiqaka kaana muxamedun oo sadiiqii xagga hore marisa isagoo khabara wa kama yajuuzu aydan siduu u banaan yahay an taquula inaad tidhaa kaana sadiiqaka muxamedun oo sadiiqii dhexda aad dhigto binasbi sadiiq sadiiq baanaad nasbinaysaa wa aqsaamuhu khabarka qaybihiisiina ila eg waa ismu mufradun ismi mufrada milu kaana caliyun cali wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan kaanat ilbintu tayarine waxay ahaatay nadiifatan mid nadiifa qaa'iman iyo bintan juml ismiya iyo juml ismiyaa milu bacda an tazawajtu mintaan guursaday kadib asbaxad nawmi hurdadaydii waxay noqotay ladatuha macaankeegu shadiidatun mid badan bay noqotay asbaxad nawmi eeg nawmi waa ismigii ladatuha shadiidatun ayaa jumla ismiya oo khabar dhacday ah ka saddexaad waa jumla ficliya jumla ficliya markaynu culima soo qaadanayno ama jumla ficliya markaan soo qaadanayno waa milu xiina jaaa almudiiru mudiirku markii uu yimid kuntu waxaan ahaa ashraxu darsa dersiga mid sharxaya kuntu waa ficilkii naasikha ahaa ismigu waa tada khabarkii waa jumla ficliya yashraxu darsaha wa ulaabu ardayduna waxay ahaayeen yaqra'uuna duruusahum cashiraantooda kuwa akhriyaya darfun waa ka afraad ka afraadna waa darf milu kaana daa'iru shimbirku wuxuu ahaa fowqa shajarati geedka mid dul saaran wa kuntu anna waxaan ahaa taxta daawilati miidka miiska ku hoos jira wa kaana almiftaaxu furuhuna wuxuu ahaa cinda aalibi ardayga mid agyaalla ee kaana daa'iru fowqa shajara waa fowqada kuntu taxta daawila waa taxtadaa kaana almiftaaxu cinda aalibi waa cindadaa ka shanaad waa jaarun wa majruurun sida baata caliyun cali wuxuu ahaaday fii beytihi gurigiisii baata waa ficilka naasikha ah caliyunna waa ismigii khabarkuna waa fii beytihi oo jaar iyo majruura xukmu maa tasarafa waxyaabaha ka tasarufa min haadihi alafcaali afcaashan annaaqisati naaqiskaah ficilada naaqiska ah waxa ka tasarufa ayaynu doonaynaa inaan halkanna ku ogaano waa ka tasarufa waxa looga jeeda kaana waa maadigii iyo mudaariceegu muxuu samaynaya oo yakuunu ah amarkeegu muxuu samaynaya oo kun ah masderkeegu muxuu samaynaya oo kown ah ismigiisa faacil muxuu samaynaya oo kaain ah waclam waxaad ogaataa ana maa tasarafa waxa ka sarbaxa min hadihi afcaali ficiladani yacmalu wuxuu samaynay camalahaa camalkeegaoo kaluun fayarfacu isma ismiga ayuu rafcin wayansibu khabara khabarkana wuu nasbin ficlan kaana ficil ha ahaado ow sifatan sifa ha ahaado waa ismigii faacile ow masderan masder ha ahaado wa ilayka waxaanad qaadataa amilataha yumsi mujtahidu kii dadaalayay wuxuu ahaaday masruuran mid laga fariyey yumsi wuu galabaystay ha odhanin yumsi wuxuu ahaaday almujtahidu kii dadaalayay masruuran mid laga farxiyey amsi ahaw niyahow adigu adiiban nin suuganyahana ahaw amsi adiiban yumsi waa ficil naasikho mudaarica ismigu waa almujtahid khabarkuna waa masruuran amsi waa ficlu amar ismigu waa damiir mustatiro wujuubanoo anta ah khabarkuna waa adiiban kownuka ahaantaada mujtahidan mid dadaalaya aad tahay ayaa khayrun laka kuu khayr badan kownuka waa kownkani waa masterkii kaana waa mubtade xagga mubtadenimada khabar buu u baahan yaho waa khayrunta dambe xagga masternimadana ismi iyo khabar buu u baahan yaho kownkan ismigiisu waa kaafka kaafkaasaa fii maxalli rafcin ismu kowna khabarkiina waa mujtahidan qaala tacaala ilaahay baa yidhi qul waxaa tidhaa kuunuu ahaada xijaaratan dhagax ow xadiidan ama bir kuunuu waa ficlu amaroo kaana ayuu ka yimid ismigii waa waawul jamaacada khabarkiina waa xijaaratan wa qaala shaacir gabaya ayaa gabaytiriyo wuxuu yidhi وما كل من يبدي البشاشة أنت كائنا أخاك إذا لم تول فيه لك منجدا وما كل من قف كستمعها oo yubdii muujinaya albashaashata farxad kaa'inan mid ahaaday akhaaka walaalka qof kastoo kula qaslaa walaalkuuma aha idaa lam tulfihi markaadan ku ogaanin munjidan laka inuu adiga ku badbaadinayo haddaba waxaan doonayaa kaa'inantaasi waa ismi faacilu kaana ka yimid abarkii ismigiisii waa damiir mustatira oo huwa ah khabarkiisuna waa akaakadaa ayra ana masdra masderku kaiiran maa in badan baa yudaafu loo idaafeeya ila ismi ismiga sida kownuu rajuli ninkoo noqda taqiyan taqi ayaa khayrun lahu u khayr badan kownkani waa ismigiisii me waa arajuli arajulidana laba icraabood leh dhinac waa mudaafun ilayhi majruur dhinacna waa ismu kownoo marfuuca wa calaamatu rafcihi dama muqadara kownuu rajuli ninka oo ahaada taqiyan taqi ayaa khayrun lahu u khayr badan farajulu rajulku majruurun waa la jerayaa lafdan lafdi ahaan liannahu mudaafun ilayhi weeyi marfuucun waa la rafcinayaa maxalan maxal ahaan liannahu ismulmasderi naaqis masderkii naaqiska ahaa ayuu yahay ismigii mrkiisii wain udiifa masdaru masderka haddii loo idaafeeyo anaaqisu ee naaqiskaa ila damiiri damiir ow ilaa hayrihi hayrkii oo min almabniyaati ah kaana lahu maxalaani laba maxal buu yeelan min alicraabi icraabta maxalun qariibun maxal dhow wahwa ljaru bilidaafa waa idaafada lagu jarayo iyo wa maxalun baciidun ma xadfog wahwa rafcu waa in la rafciyo liannahu ismun buu u yahay lilmasderi naaqis masderka naaqiska ah qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يصيرون ببذل بول وحبحن وحلم إيا دلقات ayuu saada sayid ku noqday fii qowmihi tolkii dhexdii alfataa wiilku wa kownuka ahaantaada iyaahu isagoo kale ad ahaataa calayka dusha fududahay wa kownuka ma haysaa kownkani waa misterkii kaana kaafkaa ka dambeeya kownu ka ayaa ismigii fii maxali rafcin iyo fii maxali jarin ba iyaahuna waa khabarkii kownka weeyaan atamaariin almaxluula laylisyadani way ka shaqaysan yihiin adiga ayaan kaa rabaa ardayow inaad si fiican uga shaqayso التمرين الأول ليلسك كوبات ضع خطا واحد حريق هوس دكتا تحت أسماء الأفعال النواسخ أسماء أسماء الأفعال الناسخة فيما يلي كنت وحنها واقفا متاغا أمام المسجد مساجد هورتي سوا تعضى amsa tiinu dhoobadu waxay ahaatay cala shawaarici wadooyinka dushooda bisababi suyuul daadashi alkaiirati faraha badnaa aawadood wa atiinuda kaana alculamaau culimmadu waxay ahaayeen mutafariqiina kuwa u tafaaruqa linashri diini lislaam diinka islaamka inay fidiyaan fi lmaadi lan yabraxa zaydun zayd ka zuuli maayo qaa'iban inuu maqnaado xataa wajada ilaa intuu ka helayo adaalata baadida ow maata uu ka dhimanayo duunaha la'aanteed dalla rajulu ninkii baa noqday yantadirunii mid igu sugayo amaama almachadi machadka hortiisa layriska ka shaqayntiisiina wataa atamriin ahaani layriska labaad mayiz waxaad soo saartaa waxaad kala saartaa bayna alafcaal annaaqisa ficilada naaqiska ah iyo wataama kuwa taamka ah fi lamhilati taaliya qaala tacaala ilaahay baa yidhi inamaa amruhu amarkiisu waxa weeye idaa araada shay shay markuu doono an yaquula lahu inuu ku yidhaha kun ahaw oo fa yakuunu wuu ahaanaya qaala tacaala alle maysaratan maysaratan miya maysaratin an tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun waan tasadaquu baan doonayey waan tasadaquu inaan ka bilowno ayaan doonaynay waan tasadaquu inaad sadaqaysatiin ayaa khayru lakum idiin khayr badan in kuntum taclamuun haddaad cilmi leedihiin qaala tacaala alle ayaa yidhi fasubxaana allaahi ilaah baa nasahan xiina tumsuuna xilliga aad galabaysanaysiin oo kale iina tubixuun xilliga aad waaberiisanaysiin oo kale labadani waa taama ma la socotaa galabaysi waaberiisi baa lagu macnayni qaala tacaala alle ayaa yidhi khaalidiina fiiha way ku waarayaan maadaamati samaawaatu samadu intay baaqi tahay walardu iyo arladuba qaala tacaala alle ayaa yidhi fakhud qaad arbacatan afar min adayri shimbiraha ah oo fasurhunna ilayka xaggaaga ujiid fasurhunna ma haysa saaradeennimaha fasir baa jirte fasirhunna waa in la akhriyaan filaya fasurhunna fasirhuna haddii la akhriyo wey quria waxaa la akhriyey bidami saadi oo fasur la yidhahdo min saara yasuuruhu ah wa bikasrihana waa la akhriyo min saara yasiiruhu ah saara yasiirudaasaan inagu u jeednaa qaala shaacir gabayaabaad gabay tiriyey min almutaqaarib baxrigii mutaqaaribka la odhan jiray تضاول الليلك بالإثم دي وبات الخلي ولم ترقدي تضاول waxa dheeraaday leylka habeenkaagii بالإثم meesha إثم la yiraahdo joogtay wabaata wuxuu uu baryey ama uu ahaaday alkhaliyu kii cidlada ahaa oo walam tarqud adna maadan seexanin atamriin aali layliska saddexaad adkhil waxaad gelisaa cala aljumal alaatiya jumlooyinka soo socda alafcaal annaasikha ficilada naasikh allatii taasoo hiya fi lqowsi qowska ku jirta maca isticmaal asuwar azamaniya suurooyinka zamanka adoo isticmaalaya aalaaa ee saddexdaa in amkan hadday waa in amkan u fiirso naxnu saa'imuuna waanu soomanahay sow ma aha asbaxada ka horraysaankaa rabaa inaad saddex jeer ku darto mar asbaxo oo maadiya mar asbaxa oo mudaarica mar asbaxa oo amara maxaan odhanayaa haddaan maadi ku darayo asbaxnaa saaimiina baan odhan asbaxnaa saaimiina iyadoo mudaarica haddaan ku darayo maxaan odhanaya nusbixu saaimiina iyadoo amara haddaan ku darayo maxaan odhanaya linasbix saaimiina ilan amar caadiya lagama keenay mudaaric amar wato ka keenaynaa baata iyo anti khaa'ifatun saara iyo muxamedun qaa'imun leyse iyo caliyun saa'imun maa zaala iyo aljundiyu mutamasikun bicaqiidatihi manfaka iyo alislaamu munqidu lbashariya kaana iyo almachadu baciidun dalla iyo alcaamilu nashiidun adxaa iyo adulmu caaqibatuhu wakhiima amsaa iyo almujaahiduuna muntasiruun intaasa la rabaa in laisku bedbedelo oo dee ardaygu inuu fahmay iyo in kale lagu kala hubiyo التدريب الرابع ليلسك أفراد حاول واحد بدشا خبر الأفعال الناسخة فعلة الناسخة خبر كوغا فيما يأتي من الجملة جملة كبدل إلى المفرد بدل كان محمد بيته بعيد وحال قارب إن الخبر كلمة جملة اسمية بيته بعيد أد مفرد كدكتو كان محمد بعيد البيت بعض قول واضي مركا أمست السماء نجومها متلألئة ليس الامتحان أسئلته كثيرة ما زالت مدينة هرقيس سكانها يزداد في السنة الماضية صارت الشجرة ثمارها يانعة ضمان ساسا لين قربا kaana muxamedun muxamed wuxuu ahaaday beytuhu gurigiisu baciidun miduu fog yahay amsat isamaau samadii waxay ahaatay nujuumuha xidigaheegu mutala'lia mid ay iftiimayaan layse alimtixaanu imtixaanka ma ahayn as'ilatuhu su'aalihiisu kaiiratun waxay fara badan yihiin maa zaalad kama zuulin madiinatu hargeysa magaalada hargeysa sukaanuhaa dadka degan yasdaadu inay kordhaan fii sanati lmaadiya sanadkii tegey saarat shajaratu geedkii waxay ahaatay imaaruhaa midhaheegu yaanicakuwa bislaaday kuwa bislaaday التدريب الخامس ليلس كشناد اذكر واحد شيكتا نوع الخبر خبر كنوع عيسى فيما يلي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ايا يري كان الله الله وحو هذا في عون العبد ادونك كالمهيسه ما كان العبد ادونك انتو يهي في عون اخيه ولا الكميد كالمينيا ما بريحه الاسئله سؤاله كمسؤول عددها تردد كثيره اني فربدنادان كنت وحنها امس شلي امام المسجد مساجد هرتيسا qaala tacaala alle ayaa yidhi qul waxaa tidhaha man kaana caduwan ninka u ahaada cadow lijibriila fainahu isaga ayaa nazala ku soo dejiyey nazalahu ku soo dejiyey calaa qalbika biidn illaah qaala tacaala alle wuxuu yidhi afa tadmacuunma waxaad hunguraynaysiin an yu'minuu lakum inay idiin rumeeyaan waqad kaana fariiqun guruubba ahaa oo minhum iyaga ka tirsan yasmacuuna kuwa maqlaya kalaam allah uma yuxarifuunahu way bedelayeen min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen kadib wahum yaclamuun iyagoo u cilmile insha allahu tacala